بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وصلنا بين آيات تبارك إلى الله إلى آيات البيت إلى الله سورة المعنى وحا انت بدل السؤال عن الهنيين فردت deershaa badantood waa la qaaday rasuul badan oo waa loo diray rasuul kasta markuu ku yimaado kulamaa jaa kun rasuul bimaata wallahi lamsoo jeclay fariiqa kadabuu qayb way deeni wafariiqa yaqtuluun waxay u marin xasibu waxay u marin allaa takuuna inaynan ahaanayna fitna fitna imanayn ciqaab inayn imanayn bay la tahay facamuu way indhabeeleen wasambuu way dhagabeeleen uma taaba allahu calayhim markuu ka tooba aqbalay uma camuu haddana mar kale indhabeeleen wasamuu dhagabeeleen oo xaqii ka dhagabeeleen kaiirun minhum in badan baa dhagabeeshay isla sidii baa haddana sii wada allah wuxuu yihi laqad kafara ladina kuwii way gaaloobeen qaaluu yihi in allaha alle huwa almasiixu masiix wayo ibnu maryama wa qaala almasiixu masiixna wuxuu yihi yaa bani israail ree banu israail ucbud llaha alle caabuda rabbi aniga rabbigeeda wa rabbakum idinka rabbigiin inahu shaani man yushrik qofkii u shariig yeela bilaahi alle cibaadada say kale faqad xarama allahu alla uu ka xaaraam yahay caleyhi dushiisa aljannata jannadu ka xaaraam yahay wamawaahu meeshay u beyenayaan ay degi doonaan annaaru naarta wey wamaa lidaalimiina daalimiinta kuma sugnaan sidoodaa min asaali waa u gargaaro qiyaamadii adduunka <coughs> sida ay yidhaahdeen qoladii yahuudi iyo nasaarada iyo nasaaradu waxay yidhahdeen ciise masiix waa ilaahay yahay isaguna kaafiya kala jeed way u sidaa ma ahee aniga allahayn ilaah barta caabuda isku rabbi bay nahay qofkii mushrik noqdana ilaa jannada u kacanamaya laqad kafara aladiina kuwa way gaaloobeen qaaluu yidhi ina allaha alle huwa lmasiixu masiix weeye ibnu maryama waqaala masiix wuxuu uga jawaabhayay sidaa yaa bani israa'iil reer bani israa'iilo ucbudullaha alle caabuda rabbiy aniga rabbigay ah wa rabbakum idinka rabbiga isku rabbi baynu inahu shaaniga didaa waxaa weye man yushrik qofkii la wadaajiya billaah alle cibaadada shay la wadaajiya faqad xarama allah alla waa ka xaaraameen aleyh kashiisa aljanna waagu meesha u hoyanayna anaas wey mar haddii jannada la seego waa labadaa guri wey fariiqu fi ljanna wa fariiqu fi saxiix jannadii haddii la seego waa naarta uhelkala uma lilaalimiina aalimiinta m uma sugnaanin min ansaarin ku gargaara qur-aanku inta badan dulmiga wuxuu isticmaalaa shirkiga laqad kafara ladiina kuway gaaloobeen qaaluu yidhi in allaha alla taalisu salaasatan waa saddex mid kamid a ah wamaa min ilaahin ilaahna ma jiro ilaa ilaah waaxid mid keliya mooyaane wain lam yantahu dayna reebtoomin oyna ka joogsan nahyoonaane camaa kii ka reebtoomin yaquuluuna ay yidhaahdeen layamasana aladiina kafaruu kuwa gaaloobay waxaa taaban oo minhum yaa ka mid ah cadaabun cadaab alimun oo kulul mulimun xanuujiya waxay ilaaha baa jirta ma dhihin ilaahay saddex ilaabaa jirta madin waxayni allah saddex mid ka mida wey marka waxay ka wadaan abun ibnu ruuxulqudus yay ka wadaan abun ibnu ruuxulqudus abe abe oo ilaaha weyna ibnin oo ciise ah ruuxulqudus oo malaku jibriil yay yidhaahan saddexdaasuu ka kooban yahabeen marka ilaah waa mid haddana saddex u qaybsama wey markii la yidhi wardee nebi way u soo socotaa markii la yidhi tacamkay cunaa way ugu soo socotaa laqad kafara way gaaloobeen alladiina kuwii qaaluu yidhi ina allaha alla haalisu salaasatin saddex qayb ka mida way way hadda carabiyadu markii la yidhaahdo ee faacil oo cadad ah kii laga istiqaadsaday haddii loo idaafay bimacnaa bacdi wey haalisu salaasatin yani bacdu min halaasa wey waa qayb saddex ka mida hadda saddex ilaah baa jirta markii ee qayb saddex qaybood mid ka mida wey wamaa min ilaahin ilaahna ma jiro ilaa ilaahu ilaah waaxidun oo keliya mooye wain lam yantahuu haddaanay reebtoomin waan toomin reebtoominoo ayna nahyoonaanaysa camaa kii ayna ka reebtoomin yaquuluuna ay leeyihiin layamasanna waxaa taala aladiina kuwa kafaru gaalan oo minhu yaa kamid a cadaabun cadaab aliiman uliman xanuujina qofku gaalnimada kastaba ha gaadeen allah toobadii usoo bandhigaya afalaa yatuubuun miyaanay toobo keenayn ay toobo keenaan ilallaahi alla u toobo keenaan wayastakfiruunahu ka khufraan dalbaan wallahu alla kafuuru ka dhaafo way raxiimun naxariis marka afalaa yatuubuun waa isifaan tuubuu bay ka dhigan tahay war toobo keena amar bay ka dhigan tahay toobo keena oo istikfaarsan ilaahi waa kafuur raxiim subxaana wa tacaala dembi kastaba qofku ha fale shirkibaa ugu weyn dembigu ha fale mar hadduu qofku toobo keeno allah wuu ka dhaafay dembiga awal ilahay raxmadiisa ballaara ilaahay wuu ina jecel yahay inaynu xaqa garanuu jecel yahay afalaa yatuubuuna miyaanay tuubo keenayn may toobo keenaan ilallahi alla u toobo keenaan wayastakfiruuna uka qofnaan dalbaan wallahu alla kafuurun ka dhaafay imnoo naxariis ilahay qofkii u toobo keena oo u soo noqday dambigii hore loo tixgeli maayo waa laga dhaartay subxaana watacaala aa bal masiix masiix ma aha ibnu maryama ahi ilaa rasuulu rasul mooye qad khalad ay tahtay min qabli hoti arusulu rusula ay tahtay wa ummu hoyadiina sidiiqatu tu aad mu'minad u awey kaanaa waxay ahaayeen masiix iyo yaa kulaalin dhaxaana raashinka kuwa cuna undur baleex kayfa sidaan nugayin ugu cadaynay aayata aayadaha uma ndur bal eeg alaa yufakuuna sida looga leeya waxaa layihi haddaad masiix aad leedihiin waa rasuul de rusushii hore haddii aad masiix leedihiin waa ilaah dee rusushii hore ma ilaah noqdaan rusushii hore buu laga yaha kama duwaneen rusushii horeba aad ilaah ka dhigtaanoo ilaahya ku sheegtaan waa midkaasi midda kale iyagu raashinkayba cunaa masiixi iyo hooyadii iyo ilaah waxaa laga rabaa inuu wax taro oo wax nafciyo iyagu gaashinkay u cunaan way gaashoodaan markii la yidhi maxay gaashinka u cunaanna waxay yidhaheen wuxuu ka kooban yahay bay dhimatay laahuud iyo naasuud qayb laahuud waa qayb ilaahnimo ah naasuudna waa qayb basharinimo ah qaybta basharinimadu ka cunay qaybta ilaahnimaduna u kaysan tahay waa hadalkan caqligalahay beri fog baan ka dhegaysa nin soomaaliya masiixa qaxootigaan joogay idaacadaha dhegaysan jiray nidow buu ka hadlaya marka masiixi inuu yahay buu qaranaya marka waxaa jira buui wax aan kuu dhacayn buui haddaad weydiisana ay ku dhihi buui sidaa uu ku rumeen waxaa ka mida ah buui ilaahay waa saddex dare waa mid keliya iyo ku dhihi buui marka meeshan waxaa la yidhaha haddii nabiyullaahi ciise hadduu ilaah yahay rusushii kale hadii ilaah noqdaan ile lamid weeyo rusul ranaa ka horeyseen midda kale hadduu ilaah yahay muxuu wax u cunaa oo u baahdaa markaasay leeyihiin laahud iyo naasuud weeye oo naasuudka qaybta naasuudka basharinimada iyo wax ku oran bal masiixu masiix ma aha ibnu maryama ahi ilaa rasuula rasuul mooyaane rasuulkaasoo qad khalad ay tagtay min qablihi hortii arusulu rusul fara badan sadiiqatun tu aad u rumayn badan wey kaana waxay ahaayeen masiix iyo hooyadii yaakulaani kuwa cuna qad caamad dabcan wayna cabi jireen waxbay cabi jireen saxaray lahaayeen sida dadkao kale urdurba le-eg sida loogu cadeeye xaqa wey inagana waynahasataa agow inagana xaqi mar kale inoo cadeey soo inaan ku dhaqanno maa urdurba le-eg kayfa sida nubayinu aan ugu cadayna lahum iyaga alayaata ayadaha ugu cadayna eh, uma ndur ee anaa sida yuufakuuna loo leexiyo ayadihii waa loo cadeeyey iyaguna dheg kala quma siinana waxaad ku tidhaahdaa atacbudunaha waxaad caabudaysaan min duuni illaahi alla qaybkii maa shay laka midku aan halanayn lam idinka darabin walaa nafca waxtar qof aan axadaad idin dhibi karayn haddaad idin darootaan haddaad hagaagtaan aan waxba idin tari karayn ayaad caabudaysaa dee nabiy llaahi ciise khalqigaa bani aadamka alla alla caabuduu ka mid yahay wax uu idin tari kara male waxaa weye wuxuu waxtar idinku tari markaad raacdaan oo samaysaan dee ilahay dambigiina dhaafo raalli idin ka noqon waxtarkiisu waa dhinac waxaad tidhaha tacbuduuna macaabudaysaa min duuni illaahi alla sokadii alla qaybkii maa shay laa yamliku aan milkiyeynin lakum idinka barro wax dhiba aan idin milkiyeyninoo haddaad idin darran samaysaan aan idin milkanayn walaa nafca waxtarna aan idiin helayn haddaad halaagtaan wallaahu alla huwa samiicu ka wax walba maqla weeye alcaliimu oo allaha samiic iyo caliima de ciise masamixi calima wax walba miyuu ogyahay may wax walba miyuu maqlaa may de maaha ilaah wey ciise maaha ilaah innagana aayaddu wayna haysataayo waxaan alla ahayn inaan cibaado ku khaas yeelno inaan waa ilaahba dhinin innaga dhinooma ogola waxaan alla ahayn cibaado inaan ku khaas yeelno insha allahu tacaala qul waxaa tidhaha nabiyullahi maxamedow yaa ahla alkitaab ehlukitaabkiyo laa taqluuha ku xadgudbina fi diinikum diintiina kayr alxaqi wax xaq aan ahayn diintiina ha ku xadgudbina waan kusoo dhextaaray walaa tantabicuuha raacina ahwaaa qawmin qola shacaylkood hawadood hawo waxaa loogu bixiyo waxaad jeclaata markaad raacdo haawiya nafsay naartiibay kuu ridiy qowmkaasoo qadamu iyagu lumay min qablu hor bay u lumay wa adaluu wayna lumiyeen kasiiran in badan iyagoo culimo sheeganay wadaluu diintiina ku xadgudbina waxaa lala adi yahuud iyo nasaara yahuudi allah bay kala mid dhigeen khalqiga hoos bay halagu celiyeen khalqiga kala mid dhigeen ilaah waa faqiir ilaah waa bakayr khalqiga alla kala mid dhigeen nasaarana khalqi bay ilaah kala mid dhigeen ilaahya ka dhigeen waa laba xadgudub xadgudubka kale waxaa weeye nasaara ciisa yidhihin waa ilaah yahuudina waxay yidhaahdeen waa waladuzilabay labaduba waa xadgudb war sidaa ha yeelinay qul waxaa tidaa yaa ahlulkitaab ahlulkitaabu laa taqluu ha ku xadgudbina fii diinikum diintiina bayna alxaqi xaq waxaan ahayn oo wax xaqa xaq aan ahayn ha ku sixeesaaraanina waa kii nabi ilaahi maxamed yidhi laa tadcuunii kamaa adrat innasaara ciisa bna maryam inii cabdullaahi warasuul ha igu xadgudbina siday nasaara ugu xadgudbay ciisa anuu addoon ilahay maa rasuul maa nabigu meesha u sarraysa u joogo waa addoon iyo rasuul meel ka sarraysa oo bani aadam gaadho ma jirto maqaamu ilahay midna lagu ma gaadhi kara allah wuxuu leeyahi walaa tattabicu haraacina ya ahla kitaab laa takluf haku xadgudina fii diinikum qila alxaqi xaq waxaanay waa ku soo qadaray walaa tattabicu haraacina ahwaaa qowmi qoleed saxaybkood hawada kuwaasoo qad dalumi qad horay u lumay وأضلوا هدلت منهم كثيرا من بلن وضلوا كرمنا عن سواء السبيل وضل التوسع لعن الذين كل على معنى كفروا قالوا ومن بني إسرائيل غير إسرائيلها على لسان داود داود عرب تيسي يعني الزبود بقى ألا كسو الدجي إنه رسول الله عنه يو عيسى عيسى عرب تيسي إنه مريوانها ذلك معنى تقضى عليهم حيثها يعصوا بسبب ما عصوا وحي إسياد سمية سببتي wakaanuu waxay yactaduuna kuwa xadgudub allah subxaanau watacaala waa hore ree banu israa'iil oo yahuud iyo nasaaraba leh ilaan ciisa ree banu israa'iil buu ahaay way xadgudbeen waa la lacnaday markaa calaa lisaani daawuuda wa ciisa baa lagu lacnaday oo kitaabkii zabuuraha waxaa lagu soo dejiyey lacnadooda kitaabkii injiilahaana waxaa lagu soo dejiyey lacnadooda nabiyullaahi ciisa iyo nabiyullaahi daawuud yaa lacnaday oo ilaahay buu amar ku siiyey waxaa lacnadaasi ugu dhaadhay cisyaadkay la yimaadeen iyo xadgudubkay la yimaadeen innagana sidoo kale xadgudubka iyo cisyaadka aan iska ilaalina insha allah wadada xaqa amarka si lacnadaasi inoogu dhacen lucilaladiina kuwii waa la lacnaday kafaruu gaaloobay min bani israa'iila reer bani israa'iila calaa lisaani daawuuda daawuud carabkiisii iyo ciise bni maryam daawuud carabkiisii يعني عرفوا هذا المول عن الحوين إلهي ما أشهد ولا بدي نفسه دين إلا اللعنة بكاسي اللعنة حلو عيسى بن مريم ذلك لعنة داسي بسبب ما شيء سوت والعسو بسبب إحسان بكلمته ماذا ماذا سريع كلمة لما عسو عسيان كيسا مليا سبب كيسا وكانوا حياتهم يكون حدوما saxaabadu waxay ahaayeen laa yatanaahauna kuwa aan isnahayiin can munkarin xumaan iska nahyin facluhu ay faleen labiisa waxaa xun maa shay kaanuu ay ahaayeen yafcaluuna kuwa sameey dhibaatada ka dhacday waxay ahayd qof xumaan sameeya kama nahiyayaan nabilahi maxamed wuxuu yidhi yahuud balaayadu meeshay kaga timid waxaa weyn nin culimo aho wadaad yaa arki nin cisyaani isu jira la hadli mahayo kana goyn maayo oo sheekaysanayaan oo lamid noqonaya yahuuddu kaga dhacday bu innagana waxaa doonaya cisyaan iyo munkar markaan aragno gacanta hadday inuu suuragalkan ku sida nabigu inoo sheegay haddii gacantan inoo suuroob weyda afka ku suulin hadday inoo suuroob weyda aan nacno aynaan lana fadhiisanin waa xadiidkii nabigaa sidaas marka waxaad garanaysaa dadka elucisaanka waa dooni waayo la fadhiisigooda wax la cunugooda waa dembi misma maxaa yeele waxay kutusinaya masaali ka tahay iyo kutub saaxiib baa la tahay allah wuxuu leeyahay kaano waxay ahaayeen yahuudiya nasaara laa yatanaahuna kuwa iska nahyin iska reebin can munkari munkarka aluu ay sameeyen labisa waxaa xun maa shaygii kaanuu an yafcaluna ay sameeyeen oo ah munkarkii inay iska deegi waayan tara waad arki kafiiran in badan oo minhu yahuuda ka mid a yatawalowna inay ka saaxiib dhigaan alladiina kuwii ka kanu gaaloobay oo gaaladii mushrikiintii iyo munaafiqiintii ah labiisa waxaa xun maa qadamad waxay u horamarseen lahum yan anfusuhum nafsooda waxay naftooda u kasabtay weye naftooda waxay u horama camalkaagu ku horamarsan yahay xuma waxay u warabashadatoon waa maxay an sakid allah inuu alla u cadoonayo calayhim dushooda wafi lcadaabi cadaabkan hum iyagu khaalidin way ku waare waxaa la yidhi qayb badan oo yahuud ka mida iyo nasaara gaalabay saaxiib leeyihin kufaarta washarkeedka iyo cid kasta oo xaqa ka fog bay saaxiib leeyihin marka wixii ay kasbadeen oo naftooda ay naartana ku waraabiya tana waad arkaysaa kasiira nin badan oo minhum iyaga ka mid a yatawalowna inay ka saaxiibina alladiina kulkafaduu gaaloobay labiisa waxaa xun maa qadamad waxay horamarisay oo u kasabtay low yar anfusu nursoon waa maxay waxaasi bian sakid allahu inuu alla u carooday wey aleyhi dushoona fi lcadaabi cadaabka low yar khaaligooda ku waaraya hada qoladaa laleeyahay saasay yeela dee inaguna haddaynu waxun horumarsano adaadku waa iska khiyaar iyo ile gaalnimadu wax loo dhasha ma ah gaalnimadu waa wax lala yimaado walow kaanuu hadday ahaan lahayn yuminuuna kuwa rumeeye walow kaanuu hadday yihiin yuminuuna kuwa rumeeye ilaahi wanabi wamaa tuushiri ilayhi u dejiyey labka lagu dejiyey matakhaduuhu kama yeesheen gaalada awliyaa saaxibo walaakina kasiira dib badan hum iyo kamidi faasiquuna daacadii way ka baxeen oo xaggii way ka baxeenoo gaaladeena saxiib alla wuxuu leeyahay hadday qaarkood baa iimaan sheegtaa hadday mu'miniin yihiin oo alla rumeeyeen oo nabiyullaahi maxamed wixii lagu soo hadday aliga nabiga rumeeyeen oo wixii nabiga lagu soo dejiyey ay rumeeyeen marnaba gaalada saaxiib kama dhigteen qayb ka mid ah faasiqiina waxaa ugu wacan inaynan wax rumaynin oo gaalada saaxiib la yihiin waa faasixnimada qofku ninka isaga la nooca wuu jecel yahay walow kaanuu hadday ahaan lahayn walow kaanuu hadday yihiin yuminuuna kuwa rumeeyey bilaahi alle iyo wanabiyi nabiga maxameda iyo ambiyadii oo dhan ba iska qaado wamaakii udila lmudai ileyhi nabiylahi maxamed bal takhaduuhu gaalada kama yeesheen awliyaa saaxibo walaakina kaiiran in badan kaiiran in badan oo minhum faasiquuna faasiquun law taraa kaiiran minhum yatawallawna aladiina kafaruu yahuuddayna ku fasikray sidaasuna siyaaqka kalaamku waa sidaa qolyaa laga yaabo inay munaafiqiinta yidhaahdeen laakiin hadda siyaaqa kalaamka markii leego waa yahuudda waa gaalada la saaxiibin de waa mushrikiin latajidana waa tegi ashaqanaasi dadka kuwa ugu daran cadaawatan cadownima liladiina kuwii cadow leyihiin aamanu uminoobay alyahuuda iyo waladiina kuwii ashrakuu mushrikoobay walatajidana waa heli aqrabahum kuwa ugu dhow مودة حتى الجحيشة للذين كلها منهم الذين يكون قانوني من الصعب وحبوا من يستقون لهم وحبوا من يستقون لهم وعلوا ويهود يغشتين قالوا هو النصارى اليوم وضد بعثنا الجهل بهايين مسلمين والإنساس عمر مصيحة ee jahli baa nasaarada hay hadda haddaan etoobiyada dhex tagto arki maysid mulkiisa caayo arki maysid weligaa dhagahaan ku dhicmacyaa diinnaba ha aatee ruux caayo arki maysid mid baan maalintaasi la fulaahay sababa maalin qolada beerdayga bal ka war waa shaydaamu igu yidhi waa badkeenu inaguna waa kan dad gaara wax ka segna sooma nin kristaan diin caayo anigu weli ma maqan ma maqan marka macnaha waxaa laga wadaa qolada nasaaradii way ka dhadhow iyaga jahli u bahayeen waa wax qalbi dabacsan latajidanna waad heli waad ogaan ashadadaasi dadka kuwa ugu adag cadaawatan xagga cadaawada liladiina kuwi ay necab yihiin aamanuu uminoobay alyahuuda iyo waladiina kuwi asanku mushrigoon walatajidanna waad heli waad ku ogaan aqrabahum muminiinta kuwa ugu aqrabahum kuwa ugu dhow mawadatan aqrabahum kuwa ugu dhow mawadatan xagga jacaylka liladiina kuwii aamanuu umiroobay aladiina kuwii qaaluu yihi inaa nasaaraba maxaa ugu waxa daalika arrintaasi biannahu bisabab annu minhu iyaga waxaa ka mida qisiisiina culimo caalimiina iyo warubbaana kuwa cibaadada u go-ay oo kuwa laftigeenna la yidhaha suufiyaadka oo kale yani u go-ay diinta wey inaga suufinimadeedu tii hore suufinimadii hore aad bay u ficleen culimadii hore suufiyaadka ahay suufiyatu xaqaaiq bay ahayd nin magaca suufi nima sheega waxaa u horreeyey cabdilwaahid binu zayd oo xasanulbasri la waqtigooda waxawey isaga marka ujeedadiisu daacadaha la badiya marka culimadii waaweyneda jubayd baqdaad iyo macruuf ulkhatri iyo cabdulqaadir diilaani iyo bishru alxaakim iyo culimadii waaweyneda suufiyaanka ahay iyagu daacadoodu qur-aanka kariimkay ku dabaqnay ah, nin baa suufiyada wuxuu qabiyey suufiyat larzaaq iyo suufiyat rasmi suufiyat lxaqaa'iq suufiyat lxaqaa'iq waa kuwa hore ee aad u fiicnaa ee daacada badnaa sufiyatulrasm waa dad iska cad iska sheeg laakiin aan ku dhaqmin sufiyatularsaqna waa kuwa dadka ka urursada waxoogay <laughs> marka macnaha lafdiga dubaana iigaiyo waxaas lafdiga dubaana lafdiga la waa suufilmina suufilmaduna ma wada xumaa dadkii hore aad bay u fiicnaa allah wuxuu leeyahay daalika u dhawaanta ay muminiinta u dhow yihiin biannu minhu biannu minhu iyaga waxaa ka mid ah qisiisiina culimo iyo warhubaana kuwa cibaadada u go-ay waanum iyaguna laa yastakbiruuna ma kibriyaanu kibir male ilaa saddex boqol oo sano diinta injiil lama taxriifinin saddex boqol oo sano nin boolis la yidhaaha oo rumani ah yaa yimid markaasuu nasaarada khiyaano darteed u qaatay wuxuu yihi ciise yaa nuurkiisii aanu ilaa hadlay buuli waa lii waxyooda saddex boqol iyo waxoogay qishiisiina culimo ah buu shiriyey markaa cod baa waxaa loo qaaday maxaynu cibaado ka dhigana yaa cod loo qaaday saddexdii boqol saddex qolay noqdeen qolowaa yacquubiyada oo qole waxay dhihin ciise waa ilig ilaahay qolena waa malkaani ciise waa ilaahay laftiisii qolena waxay dhihin waa saddexdooda hadda kristaanka aan sheegay qolena waxay dhihin waa ilaah saddexu ka tirsan yahay marka diintu saasa berigii hore qolada wasiixiyadu aadkaysa soo aay